رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa usalii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad saalixiin khaasatan baabkii ugu horeeyey ikhlaaska waxaana noogu soo dembeeyey xadiiskiisa caamkii iyo sanadkii xajatulwadaac wuxuuna iga soo booqday buu yidhi xanuun igu darnaaday mar allaala markuu ii yimidna waxaan dhahay rasuulkii allow xanuunka waxau iga gaaray waxaan aad u jeedo anigana mid hanti iyo xoolo u saaxiiba ayaan ahay mana idhaxlaysa ilaa gabadhaydaan yar maahane laba marka loo dhigo xoolahayga saddex marka loo dhigo laba ma sadaqaysan karaa rasuulku mayuu yidhi nus ma sadaqaysan karaa maya buu dhahay nebiga hulud ma sadaqaysan karaa waa saddex meelood hal meel haa buu dhahay nebiga waase badan yahay huludku xataa wuu badan yahay ama waaweyn yahay inaad ka tagta kuwa ku dhex lahaya ayagoo akhniyo ah oo kaaftoon oo taajiro ah ayaa ka khayr badan intaad uga tegi lahayd ayagoo cayr ah oo faqiiro ahoo dadka gacmo hoorhoorsanaya nafaqo walbood bixisa waa lagaa ajir siinayaa naagtaada cunto aad soo qaadood afka u geliso ajir buu kaa siin buu yidhi rasuulka sala allahu calayih wasalam say noqotada aad iyo aad ayuu uga murgay wuxuu weydiistay rasuulka in la dibdhigi doono waxaase loo tilmaamay in dib loo dhigi doono cimri dheer ilaahay siin doono subxaana wa tacaala laakiin ninka lagu magacaabo sacad bin khawla rasuulku waa u calaacalayo wuu calool jilcay sababtu waxay tahay markuu ku dhintay xadiidkii toddobaad wacan abi hurayrata cabdiraxmaan bni sakhr ayaa laga wariyey radia allaahu canhu abuu hurayra waa saxaabi macruuf ahoo aad loo yaqaano waa saxaabi jaliil ah magaciisu waa cabdiraxmaan ibnu sakhr abuu hurayra ayuu ku kunyo yahay oo nebiga u bixiyey sala allahu calayhi wasalam bahashaan hirada lagu magacaabo mugulaasha ayuu ku ciyaari jiray amase mar kasta wuu xambaari jiray mar asagoo humugulaal wada ama bisad ayuu rasuulku yidhi waa maxay cabdiraxmaanow waa hirra buu dhahay rasuulkii allow waa mugulaal ama waa bisad ama waa yaanyuur markaasuu rasuulku yidhi anta abuu hurayra abuu hurayra lagu dhahaa qabiilada reerdows ninka ugu horreeye ka soo islaamay ayuu ahaa abuu hurayra ilaahay ha ka raadi noqdee magacaan ayaa magaciisa kunyadan ayaa ka qaalib noqotay asxaabta nebiga ninka ugu xadiid xifdin badan buu ahaa abuu hurayra wuxuu yidin badnaa oo u warin badnaa cabdullaahi ibni camar ibni caas ayaa iga badnaa buu yidhi asagana wuu qori jiray laakiin aniga waa xafidi jiray abuu hurayra waa xafidi jiray axaadiista maalin baa waxaan isku arkay buu yidhi wax badan oo ilowsho ah rasuulkaan u imid oon u sheegtay go'aaga fidsa buu ii yidhi intaan fidsaday ayuu saddex mar sacabka wax wax iigu soo darayuu iska dhigay saasuu iigu soo rogayuu iigu soo shubay qaadee garabka saare buu i yidhi waan qaatay garabkaan saartay maalintaa wixii ka dambeeyey weligay wax ma iloobin ayuu yidhi cabdiraxmaan ibnu sakhar wa abuu hurayre asxaabta nebiga dadka ugu faqiirsan ayuu ku jiray xagga adduunka baahi ayuu istaagga uga dhici jiray abuu hurayra radia allaahu canhu nin cajiib badan oo nebiga aad u jecel ayuu ahaa xifdinta axaadiista ayuu aad ugu badnaa sidaa darteed ayaa rasuulka waxa uu ka wariyey shan kun saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan xadiid ah ayuu rasuulku ka wariyey sala allahu calayh wasalam magaalada madiine ayuu ku dhintay asagoo siddeed iyo lixdan jir ah ninkaasaa warinaya xadiiska waa abi hurayra wacan can abi hurayrata cabdiraxmaan ibnu sakhr radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina allaaha ilaahay laa yanduru ma fiirinayo ilaahay ma eegahayo ilaa ajsaamikum jasmigiina qaabdhismeedka jirkiina jirhkiina iyowalaa ilaa suwarikum iyo qaabdhismeedkiina iyo suuradiina ilaahay ma eega subxaana wa tacaala ilaahay ma fiirinayo iyo suuradiina walaakin yanduru laakiin wuxuu fiirinahayaa ilaahay ilaa quluubikum quluubtiina iyo wa acmaalikum acmaashiina rawaahu muslim baa xadiid ka wariyey xadiidku wuxuu si caddaana u tilmaamayaa anaa xoog lahaa iyo anaa naxiif ahaa anaa caddaa iyo anaa madooba anaa qurux badnaaye anaanan qurux badnayn alla agtiisa ma taalla subxaana wa tacaala waxa lagu kala hormaro oo ilaahay loogu dhowaadana waa iimaanka qalbiga waxaa ku jira iyo camalka fiican ina allaha ilaahay laa yanduru ma eego ilaa ajsaamikum jismigiina xooggiina iyo qaabkaad u jirmi dhisan tihiin ilaahay ma fiirinaya walaa ilaa suwarikum iyo qaababkiinaba suuradiina iyo quruxdiina alla ma eego walaakin yanduru ilaa quluubikum meeqaa qurux badan labis fiican haysata lacag leebka rabbina necab yahay subxaana wa tacaala qalbigooda aan hal mar rabbi ku xusin khayr wanaagna aan samaynin meeqa ayuu rasuulku ku tilmaamay basaasiin badana oo boor badana oo albaabaha laga xirtaa hadday dhaartaanna ilaahay u baarina ma fale subxaana wa tacaala walaakin yanduru ilaa quluubikum quluubtiina iyo wa acmaalikum acmaashiina wa can abi muusa abi muusa xadiidka ku xigana wariyey waa cabdullaahi bnu qays alashcari reer ashcari ahaa abi muusa maalin maalmaha ka mid ah asagoo qur'aan aqrinaya habeenna ay tahay ayuu rasuulku fadhiistay aad buuna u dhegaystay mar allaala markuu qur'aanka dhegaystay abuu muusena nin aad u cod qurxoon buu ahaa markuu qur'aanka aqrinaayo wuu iska baxay nebiga subaxii ayuu yidhi abii muusow haddaad arki lahayd xalay qiraa'adaadii dhegaysigii aan dhegaystay markaasaa abaa muuse wuxuu farta ka qaniinay dhexda uu yidhi yaa rasuula allah haddaan ogaan lahaa inaad i dhegaysanayso waa mirdhayn lahaa waan xardhi lahaa waana sii qurxin badin lahaa buu yidhi markaasuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu siiyey abi muusow mismaaran oo min masaamiiri aali daawuud aali daawuud codadkoodoo kale nebi daawuud markuu qur'aanka akhrinayo ama kitaabka zabuur shimbiruhu way dhegaysan jireen way istaagi jireen mar allaala markuu qur'aanka akhrinayo shimbiraha istaagi jira cod qurxoontiisa darteed abi muusow musmaad iyo codadkii aala daawuud ayaa lagu siiyey mar allaala markay ashcariyiin bay ahaayeenay ka soo baxeen meeshay degganaayeen oo ay magaalada madiina u soo socdeen intaysan soo gelin baa rasuulka asxaabtiisa wuxuu ku yidhi waxaa berrid imaanaya qoom quluubtooda aad ugu jilcan oo jecel islaamka ayaa idiin imaan doona sidaa darteed mar allaala markii abi muuse ay ku soo dhowaatay ajasha wuxuu aad u badiyey ijtihaadka uu diinta ku dadaalahayay kuufo ayuu ku dhintay khilaafadii mucaawiya nin khafiif ahoo caatoo hilib yar buu ahaa garna aan markaa lahayn saddex boqol iyo lixdan xadiid ayuu rasuulku ka wariyey abi muuse radia allaahu canhu ninkaasaa xadiidka warinahaya can abi muusa waa cabdullaahi bni qays alashcari qaala wuxuu yidhi su'ila waxaa la su'aalay rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam can arajuli nin xaggii baa la weydiiyey yuqaatilu dagaalamaya shajaacatan geesinimo waa geesi waa dirac waa halyi taala ha laguu sameeyo baal dahaban ha laguugu qoro mar allaala marka la gaaro sanad guuradana ubaxdhig ha laguu sameeyo qubuuraha qarankana ha laguugu aaso saasuu wax u sameeyaayo saasuu u dagaalamaa yuqaatilu shajaacatan geesinimo wa yuqaatilu mid kalena wuxuu u dagaalamayaa xamiyatan danaano yaa reer hebel ahay wuu maqlay maxay haleeyeen iyo maxaa matolkayga gardaran iyo ma ayagaa wax dulminaya ma dhihine qoriga sariirta hoosteeda ugu jira intuu la soo baxay yuu soo cararay waa xamiyo xamiyo iyo danaano wa yuqaatilu midna wuxuu u dagaalamayaa an istustus ayu dalika fii sabiili illaah kee jidka ilaahay ah dagaalkii la wadagelyey maanta qof kasta dagaalamay laakiin ku qalbigiisa waxaa ku jira shajaaca lagu dhaho alla waa dirackan waa geesisana kanna xamiyuu u dagaalamayo dhiig baa dhaqaaqay reer hebeley unbuu maqlay kanna riyaa iyo istustus ayuu u dagaalamaa waa la wada dagaalamaye ayu dalika fii sabiili illaah kee ilaahay jidkiisaa rasuulkii ilaahay su'aal cajiib badan bay rasuulka weydiiyeen sala allahu calayhi wasalam muxuu ku jawaabay faqaala rasuulu ullahi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man qaatala qofkii dagaalama litakuuna inay ahaato kelimatuullaahi ilaahay kelimadiisa hiya ayada alculyaa tii sarraysa laa ilaaha ila allah inay kor noqoto ama taalaha loo dhiso ama qubuuro qaran ha lagu aaso ama saddehadhig iyo baal dahab ha lagu qoro shaqo uu ku leeyahay malaha ujeedadiisu waa inay laa ilaaha ila allah iyo raayada islaamka ay ka babato adduunka dushiisa alculyaa fahwa kaasa fii sabiili illaahi ilahay jidkiisa ku dagaalamay muttafaqun calayh inta ka saarta waa dameer dhintay kii qabyaal u dhinta waa dameer dhintay kii sutus u dagaalamay waa dameer dhintay kii wax kale u dagaalamay ilaa qof allaala qofkii u dagaalamo maahane kelimada ilaahay inay kor noqoto fahwa fii sabiili illaahi kaasaa ilaahay jidkiisa u diriray muttafaqun calayhi wa can abi bakrata nufec bni alxaarifi althaqafiy ee reer thaqiifa ahaa waa reer taa'if abi bakra waa kunyadiisa nufayc waxaa magaciisu uu yahay waa nufec bnu alxaarif althaqafi ninkan saxaabigee jaliilka ah kelimada ama magaca abi bakrah bakradu waa wadaanta la yidhaahdaa sideedaba markii daa'if la xisaaray ee muslimiintu ay koobeenay cunaqabataynta ku qabteen ayaa wuxuu ku soo daadegay baa la yidhi wadaan saasaa abibakra loogu bixiyey abibakrata wuxuu u soo cararay dhanka nebiga sala allahu calayhi wasalam gacanta nebiguu ku islaamay sala allahu calayhi wasalam mar allaala markuu xanuunsaday saxaabigan carruurtiisaa waxay dhaheen dhakhtar ma kuu keennaa aabbe waa diidey dhakhtar ma kuu keennaa mayuu yidhi mar allaala markii malakumoodku ku soo degayna wuxuu ku yidhi carruurtiisa aabay tabiibkiina ha celiyey in kaana saadiqan hadduu run sheegahayo waxaan ihayee igu soo socday geerida ah dhakhtarkaad sheegayseen ha iga celiyey aaway in kaana saadiqan hadduu mid run sheegaayo yahay ha celiyo abi bakra wuxuu dhintay khilaafadii mucaawi bna abi sufyaan basra ayuuna ku dhintay dhowr axaadiid oo dhowr ah ayuuna rasuulka ka wariyey ninkaasaa xadiidka warinaya waa abi bakrata abi meehe waa abibakrata waa nufic bin alxaarif althaqafiy ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ida iltaqa almuslimaani laba muslimiin ah haddii ay kulmaan bisayfayhima ayagoo ah kuwii ku dheehan mid kastoo labadooda ka mid ah wuxuu ku dheehan yahay uu gacanta ku haystaa seefahooda faalqaatilu gacanku dhiiglaha qaatilka ah ee wax dilay waalmaqtuulu maqtuulkii la dilay labadaba fi nnaari naartay ahaanayaan buu yidhi sala allahu calayh wasalam allahu akbar qaatilka iyo maqtuulkaba waa naarta laba muslim baa iska hortimid mid kastaa seefay wataan ama aaladaha maanta jiro qoryo iyo baasuukiyaalay wataan way iska hor yimaadeen kii la dilay iyo kii wax dilayba cadaabkay ku jiraan qultu waxaan idhi buri yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow haada alqaatilu kani waa qaatilkii waa gacanku dhiiglihii waa kii wax dilay naarta waaba mutaystaye famaa baalu lmaqatuuli maqatuulkii maskiinkii la dilay xaalkiisa waa maxay muxuu asaga cadaabka ku gelayaa rasuulkii allow asagaaba la dilaye sababta uu cadaabka ku mutaystuu ku galay maxay tahay gacanku dhiiglaha waaba la gartay qaala rasuulku wuxuu yidhi innahu asaguba kaana wuxuu ahaa xariisan mid ku dadaalahayay calaa qatli saaxibihi saaxiibkii inuu dilo muttafaqun calayhi waa looga hormaray soo maaha haddaan looga hormari lahayn asaa ku hormari lahaa wuu dili lahaa qalbigaa loo fiirinaa inama alacmaalu biاnniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa nin lasoo weeraray ma aha nin isdifaacahayo ma aha labadooda way soo baxeen midkaana hubbuu soo qaatay kanna hubbuu soo qaatay kana culimmo xumaa wax u soo akhriyo tolkiisa ah haddaad reer hebel intaa ka disheen ahlu jannatiina galuu ku socdaa kanna saasoo kalea la soo yidhi kani allaahu akbar waa oraahdiisa kanna waa allaahu akbar oraahdiisa bacdanii xaaladdu saa tahay qaatilka iyo maqtuulka labadaba naartay ku jiraan buu dhahay sal alla alah wasalam su'aal cajiib badan buu su'aaloo wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow haada alqaatilu kani waa qaatilkii waa gacanku dhiiglihii waa kii wax dilay wuu mutay cadaabka famaa baalu lmaqtuuli maqtuulka la dilay xaalkiisu muxuu yahay sababta asaga cadaabka uu ku mutaystay waa maxay qaala wuxuu yidhi nebiga innahu kaana xariisan wuxuu ahaa asagaba kii ku dadaalayay calaa qatli saaxibihi saaxiibkii dilkiisa muttafaqun calayhi wa can abi hurayra abuu hurayra tarjumadiisa wax yar baannu ka soo sheegnay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam salaatu rajuli ninka salaadiisa ninka salaadiisa fii jamaacatin jamaaca uu ku tukado taziidu waxay ka ziyaadsan tahay ooay ka kororsan tahay oo ay ka badan tahay calaa salaatihi salaadiisa oo fii suuqihi suuqiisa uu ku tukaday iyo wa beytihi gurigiisaba bidcan wa cishriina darajan dhowr iyo labaatan darajo shan iyo labaatan qaar baa tilmaamay toddoba-iyo labaatanna qaar baa tilmaamay waa dhowr iyo labaatan darajo yay ka badan tahay salaadda masaajidkaa badan wadaalika taana waxay tahay badnaantaa iyo siyaadada waxay ku timid anna axadahum midkood idaa tawadda'a hadduu soo weyse gurigiisa ka soo weysaysto oo fa axsana alwuduuca weysqaadkana uu hagaajiyo woga haddii la godo oo wuduu la dhaho waa ficilka la qabanayo oo wisqaadka la wisqaato wowga haddii la fadxiyo oo wadu' la dhahana biyaha lagu wisqaatay noqonaysaa sidaa darteed baa wawga haddii la godo alwuduu'a waa waysaqaadka ficilka markaa la samaynayo uma intaa kadibna ataa yimaada almasjida masaajidka laa yuriidu xaal uusan doonaynin ila asalaata salaad maahe sababtuu u soo baxay salaad un bay ahayd waxa gurigiisa ka soo bixiyey salaad waaye wax kale uu doonahayey oo qasad iyo niye ahaan ah ma jirin ilaa salaad ma ahane laa yanhasuhu aysan soo istaajinaynin laa yanhasuhu aysan soo hinqinaynin inhaska waa inuu qofku soo hinqado waa inuu soo istaago ila asalaa salaad maayuusan wax kale u soo soconaynin lam yakhtu ma qaado khudwatan tallaabo lam yakhtu tan tallaabo ilaa rufica waxaa loogu kor qaadaa lahu asaga bihaa tallaabadaa darajatun darajo wa xudta waxaa looga tirtiraa oo looga hoobiyaa canhu xaggiisa bihaa tallaabadaa sababteeda khatii'atun gef iyo dembi uu galay xataa yadkhula almasjida ilaa masaajidka uu soo galo intuu soo socdoo dhanba dembina waa laga hoobinayey xasanaadna waa loo siyaadinay masaajidada aadaa nala ka kari la'yahay warbaxa masaajidada kusoo tukada nin baa naagtiisa qaati ka taagan warbax masaajidka kusoo tuko inaa naga daaqaylada xaaladda waad u jeeddaa waad daadanaysaa dembigii waxaa daadanayo qubanaya dembigii waxaa kor loogu qaadayaa darajo iyo rifcii kor ahaasho xataa yadkhula almasjida ilaa masaajidka uu galo faidaa dakhala haddii uu galo almasjida masaajidkana kaana fi asalaati nin salaad ku sugan oo kaluu la mid yahay nin salaad ku jira ajirkiisaa loo qoraa macnaha kaana fi asalaa maa kaanat isalaatu intay salaadu tahay taxbisuhu mid xabisaysa macnaha salaaddii aan weli la gaarin buu tegey intuu sunnaystuu iska fadhiistay nin salaad ku jira ajarkiisaa loo qoraa waay salaaddii xabisaysa salaaddii buu sugayaa salaaddiibaa haysa wuu bixi lahaa oo suuqiisii shaqooyinkiisuu aadi lahaa salaaddaa xabisaysay celinaysaa nin salaad ku jira ajirkiisoo kale ayaa markaa loo qoraa intay salaadu tahay hiya ayada taxbisuhu mid xabisaysa waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yusalluuna way u ducaynahayaan calaa axadikum axakiin maa daama intuu daa'im yahay ee uu ku sugan yahay ee uu fadhiyo fii majlisihi fadhigii alladii sallaa fiihi uu ku tukaday waad fadhisaye ma soo cararin qaar intay iska soo cararaan maqaayad qaxwo ah oo masaajidka ka soo horjeeday fadhiisanayaan kan fiiri inta uu fadhiyo malaa'igtaa u ducaynaysaa inta uu ku neg yahay majliskii uu ku tukaday alladii sallaa fiihi uu ku dhex tukaday malaa'igtu saasay markaa ugu ducaynaysaa yaquuluuna ayagoo odhanaya waa malaa'igtiiye allaahumma arxamhu ilaah u naxariiso ilaahow u raxmo allaahumma kfir lahu ilaahayow u dembi dhaaf allaahumma ilaahayow tub calayhi ka tawba aqbal waa malaa'ig waa dadaan weligood dembi samaynoo macsuumiin ah rabbi bay kuu tuugayaan way kuu baryayaan maxaad fadhisaa majliskaad ku tukatay salligii aad ku tukatay meeshii aad ku tukatay intaad ku nag tahay hadalladaasay leeyihiin maa lam yu'di fiihi hadduusan dhibin san dhib la imaan oo masaajidka uusan dhibin maxaa laga wadaa maa lam yuxdif fiihi intuusan wax ku soo dirinin intaysan waysadu ka jebin macnaha wax waysqaad ka jebiya intaysan ka imaanin xadad iyo wixii markaa la mid ah haddii mar waysadu ay ka jabto way dhammaatay way ka joojinayaan muttafaqun calayh wa haada lafdu muslim muslim ayaa lafdigan iska leh wa qowluhu qowlkiisa uu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam yanhazuhu huwa bifatxi ilyaa'i ya-doo la kordhigaa la akhriyaa waalhaa'i ha la fatxiyo wazaa iyo zaydo la fatxiyaba kulli waa la kordhigayaa ya-da iyo ha'da iyo zayda intaba in la fadxiyo ay macnaha yukhrijuhu waxa soo bixinaya waa salaad wa wayunhiduhu wuxuu u soo hinqanayo u soo baxaayo uu u soo istaagaya aysan salaadmay wax kale ahayn macnaha saasaa loola jeedaa xadiidka bishaarii nimcafu baa ku jira dadka khaasatan raggana waa inay masaajidada aadaan ay ku tukadaan oo masaajidada la tago ragoo beydka ilaahay booqda dumar oo kale ha iska dhigina oo guryaha ku tukanina saxaabada qaar baa laga wariyaa waxaanu arkaynay inuusan jamaacada ka harayn ilaa munaafiq maahani waxaanu arkaynaa nin lugihiisa dhulka aynan qaban karin lasoo garbaynahayo dhul lugihiisan dhulku ay jiidayaan safkana lasoo fadhiisinaya rijaal rag raggaasaa lagu tilmaamaa rag waxaa jooga maanta kushiinkana dumarka kula jira salaadda marka la tukanaye xayi cala salaa la leeyahayna fadhiyo guryaha qaaraaba ku qayilaa ilaahi subxaana wa waxaan ka rajaynaynaa hanuun xadiidka ku xiga wa abi lcabaas wa cabdullaahi bni cabaas bni cabdiilmuطalib radia allahu canhuma waa cabdullaahi ibni cabbaas ibni cabdiilmutalib ayaa xadiidkan laga warinayaa cabdullaahi ibni cabbaas waa saxaabi jaliili ah walaalayaal qof kastoo annaga naga mid ah cabdullaahi ibni cabbaas wuu yaqaanaa waa ibni cammigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulkay ilmo adeer ahaayeen hooyadii ummu fadli binti xaaritaa dhashay waxay la dhalatay ummu fadlin ah maymuuna oo nebiga xaaskiisa ahayd sala allahu calayhi wasalam idan cabdullaahi bnu cabbaas maymuuno habaryar bay u tahay gurigeedaan seexan jiray buu yidhi si aan u ogaado wuxuu rasuulku samaynayo camali cibaado ah saxaabi jaliili ah waaye baxruulumma iyo xabruulumma waa lagu magacaabaa caalinkii ummadda nebi moxamed sala allahu calayh wasalam makaa lagu dhalay nebiguu laasimay sala allahu calayhi wasalam ninka cabdullaahi bnu cabbaas ah wiil cajiib badan buu ahaa rasuulkaa u duceeyey sala allahu calayhi wasalam maalin buu nebiga intuu suulida galay biyuhuu isticmaali lahaabaa cabdulaahi u soo dhoweeyey markuu isticmaalay buu nebigu dhahay biyahayaa meesha ii dhigay cabdulaahi baa kuu dhigay intuu saa u soo qabtay buu habsiiyey rasuulka uu yidhi ilaahayow midkaan diinka bar ta'wiilka qur'aankana bar cabdullaahi bnu cabbaas radia allahu tacaala canhu waa canugii markii la dhalay nebiga candhuuftiisa ayuu afka u mariyey sala allahu calayhi wasalam cidul sahlan ma aha xilligii cumar ibnu mar allaala marka mashaakil yimaado odayaashu baarlamaanku ay fadhiyaan wuxuu odhan jiray ibni cabaas iigu yeera aawi cabdullaahi dhexgal raggan la falanqay arrinta nin cajiib badan buu ahaa wuxuu dhintay sannadii siddeed iyo lixdanaad ee hijrada daa'if ayuuna ku dhintay kow iyo toddobaatan jir ayuu ahaa mar allaala markii la qaaday ee ciidda saa loogu aasahayey baa la yidhi waxaa la maqlahaye yaa ayatuha alnafsu almutma'inna irjici ilaa rabbiki raadiyatan mardiya fii cibaadii waadkhulii jannatii wax aqrinayana looma jeedin ciiddaasaa loogu shubahayey yaa ayatuha alnafsu almutma'inna irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya saasaan maqlaynay bay dhaheen alxaasin nin noocaasa xadiiska warinaya waa abilcabaas waa kunyadiisa cabdullaahi bni cabbaas bni cabdiilmuطalib radia allahu canhuma can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam fii maa kii yarwi uu wariyey rasuulkana can rabbihi rabbigii uu ka wariyey tabaaraka wa tacaala khayrkiisa batay oo sarreeye xadiidku markuu saanoo kala noqdo waxaa lagu magacaabaa xadiidu alqudsi waa xadiidu alqudsi baa la yidhaahdaayoo nebigaa ka wariyey ilaahay subxaana wa tacaala midna nebigaa laga wariyaayo saxaabadu ka wariyaan kaasi waa xadiid caadi ah laakiin xadiidkani waxuu ka mid yahay axaadiidta lagu magacaabo xadiid alquds ilaahay ayaa nebiga ka wariyey qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay kataba wuxuu qoray alxasanaati wanaagyaalka iyo wasayi'aati xumaayaalkana ilaahay sayi'aadkana wuu qoray xasanaadkiina wuu qoray uma kabacdi bayana wuu kala caddeeyey daalika arrinta waa caddeeyey waxaan waa xasanaad oo wanaag iyo janna lagu gaaraa ee sameeya kanna waa sayi'aad ee ka taga naar baa lagu gaaraa uma bayana waa caddeeyey daalika arrintaa faman hamma qofkii damca bixasanatin wanaag falam yacmalhaa uusanna samaynin katabaha allaahu ilaahay wuxuu u qoraa tabaaraka wa tacaala khayrkiisa batay ee sarreeye cindahu agtiisa xasanatan kaamilatan xasana buuxda allahu akbar xasanaad baad damacdayood hamisay xasanadii aad hamisay waad samayn weysay waxbaa kaa hor istaagay cillad baa kuu timi waxbaa kaa soo hor baxay waad ka tagtay oo ma samaynin faman hama bixasanatin falam yacmalhaa katabaha allaahu ilaahay wuxuu u qoraa tabaaraka wa tacaala cindahu cindahu maxaa loo leeyahay waa dammaan waa ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala khayrkii ma aha sidaa darteed ayaa ilaahay agtiisa waxaa looga qoraa xasanatan kaamila wain hama hadduu damco wain hama hadduu hamiyo biha xasanadii oo fa camilahaa u camal qabta haddana katabaha allaahu ilaahay wuxuu u qoraa cashra xasanaatin toban xasanaad ilaa sabcami'ati dicfin ilaa toddoba boqol oo laalaab ilaa adcaafin kasiiratin ilaa laalaab ka badan baa loo qoraa ilaa laalaab ka sii badan buu ilaahay u qoraa wain hama hadduu damca bisayi'atin xumaan falam yacmalhaa uusanna samaynin xasanatan kaamila xumaan buu dhamcay ma samaynin xasano kaamilaa la siinayaa wain hamma hadduu hamiyo biha xumaantii facamilahaa haddana uu sameeyey uu camal qabto katabaha allaahu ilaahay wuxuu u qoraa sayi'atan waaxidatan hal xumaan keliya ma loo laalaabayo muttafaqun calayh xadiidku wuxuu tilmaamayaa ludfiga iyo naxariista ilaahay weynaanteeda subxaana wa tacaala qof allaala qofkii xasanaad damcaan samaynin xasano kaamilaa ilahay agtiisa looga qoraa salaaddii duhurkan damcay inaan tukado waan samayn waayey ma xasano kaamilaa lay qoraa xaaladda sidaa ma aha waxyaabaha waajibaadka waa waajib waa qasab waad samaynaysaa waxaan laga hadlaya xasanaadkan iyo sayi'aadkan waa waxyaabaha sunnooyinka ah oo waxyaabaha dheeraadka ah waxyaabaha xasanaadkaa damacdo cid deriskiinaad damacday inay guuraan alaabtii bay qaadayaan way ku dhibtoo cid ciddaan kaalmayba waad soo baxday intaad jilbaabkaagii soo qaadataan albaabka markaad ka soo bixi rabtay yaa marti kuu tirin gadaal baa laguu celiyey adoo la sameeyo la qabtaad la mid tahay xasana kaamilaa laguu qoraya haddaad samaysana waaba laguu laalaabaya sayi'aad ayaad damacday waad samayn weysay xasano kaamilaa ilaahay kuu qora subxaana wa tacaala haddii aad samaysana ma laguu laalaabaayo inteedii oo kale ayaa markaa laguu qoraa balse darsiga dambaanu ku dari doonnaa haddii rabbi idmo wbilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala